dheeradhulka kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal idalhaantiinba meel walbo aad joogtaan halkan waa ka knn kuna soo dhawaada barnaamijka galab wanaagsan galab wanaagsan gudaha iyo dibadda guud dadkeena gidigin ku noolo gebi ahaantiin galab wanaagsan galab wanaagsan barnaamijka galab wanaagsan alaab waxaad ku dhageysataan kaalimaha suugaanta kuwii hore kuwii dhexe kuwii dambe iyo sidoo kale waxaan ka marnayn qaybtii mujaajilada barnaamijka galabta waxaa idinla socodsiinaya cabdulaahi bootaan xidig iyo anigoo ifraax axmed kaakiya ee soo dhowaada saaxiibayaal talaado arbaciyo khamiis todobaadka intiisa kale kulmiye toos ugu xirnaaw tafsiirka qur-aanka iyo tacliinta cilmiga ka baro barnaamij kastoo soo dhowo waa dhowaha ibraahay galab wanaagsan galab wanaagsan wacan dhegeystayaasha iyo adiga iyo farsamo yaqaankaba galab kale oo qurux badan aad iyo aad mhm. galabta Mhm. istarna lama joogto galabta eh. <laughs> laakiin balanka inuu nala gashay ahayd aad iyo aad mhm adaa niw balansi ku fiicnaa horta muugta <laughs> dad maxaa noogu balawis <laughs> dadka anaa soo keeni jiraaye laakiin ad waxaa lagaa rabo maadaama ani aan dadkeeninti ah, aa keentamay ah, adaan kugu haleeno ah. waxaa is ayada soo aruurisa saaxiibada ayadaa xoogaa hayso <laughs> ugu yaraan shan qof waa soo fadhiisan rabaan galabta galabta istara balansaneen inay barnaamijka qayb gasho ayadana wayna goysee dhib ma lah laakiin anigii adigii dhegeystayaashii farsamyaqaankaaba iska badan aad iyo aad soo dhawo waa dhawahay galabta wax badan iga cusub eh, wadanka horta muugta roobaa ka da-ay roobka deyrtaa curtay gobol kasta iyo mm-hmm. degmo kasta mm-hmm. eh, roobab aada u tiro badana ka da-ay dhulkii jawi ahaan aada u qurux badnaaday mm-hmm waxaad kee jeclaa lahayd inaad dalxiis u aado aniga soo maaha baadiyaha fog adoo ka hadlaya baadiyaha horta roobmarka u da ma jecli ani <laughs> dadka waxay dhahaan baadiyaha markuu roobka da-a mm. jecelnaha adig waxaa yani waa fiican tahay caraftiisa dhirta aad u qurux badan adlaaka hadda kuma haysid laakiin ani waxaa ka cabsanaa mataqaana mhm. dabaqaroofka iyo haa bahalada bahalada soo baxbaxayan ma aragtay cabsanay bahaladaas aad uma jecli waa necbahay laakiin xilligaas ma hilib jeclid xilligaasoo kale baadiyaha hilibaa loo raadsadaa iyo caano ani hilibka ma wa jecli horta zaaid uma jecli waxaa laga yaabaa hilibka inaa oodka ka cuno mhm. Mhm. dadka qaar laakiin tagaan ma aragtay haa hal neef oo dhamaystiran aa loo soo dhigaa weliba inta mhm. la qalo aa loo soo dhigaa aniga horta maba kala aqaan laakiin kil ii keena hilib <laughs> cuno <laughs> <laughs> maya marka la qalaayo haddaana neefka arkinin hmm. marka la ii keeno isagoo karsan dhadhanka weli ma dhadhimisay hidib hilib idaad ama hilib maxayraaxa ma u fiirsan adaa cuntada camalaan ooga dhigta cuntadaa dhehaysa ma kala jecliye ayadoo ku dartamiya <laughs> hilibka waxaa ugu maxaylka idaha

Hmm. mala kala yaqaana waxaas hadda horta waagi horeeto marka xaafadaha ee dooradu noo joogto mhm. maalmaalaakiin hadda maya in neef la qaalo hadda waxaa mhm. ka fududaatay mhm. in maqaahadaha jikinka caadiga ah loo doonto kaasiya kala yaqaana markalama kala aqoon magaalka maaragtay doorada xaafadaha marka qaar lagu tuuran jiray hadda saas ma aha maleenaa dadka waa iska fududaysanayaan inay maqaayad kasoo gataansaasna laguma kala aqoon karo doorada mhm. oo waaweynta oo mhm. yani hadda dibadaha laga keeno mhm. iyo tan dalkeena jecesha oo la-aan horta dalkan aaminsanahay hortaad dalkan ku haystaa horta in yaa ii kala sheegaya tan minid <laughs> marka lagaa gadaayo marka lagaa gadaayo ma lagu dhahaayo tanatii dalka waay tanatii dibadda waa mhm. ani haddii josla ii sheetan guriga joogta aniga soomaaliya wixii laga dhexhelaayo mhm. mhm. laakiin kalasoo gadane doorada ama digaagada guriga joogta hadii la qalina ma cuno midda banaanka rataa ah, ma aqaan sababta okay markiis matalo ma u naxaayaa yacni qalbigii ima siinaya inaa cunaba okay haddaynan filidnimo kaa ahayn su-aal ku weydiina dadka qaar cuntooyinka maqaayadaha laga soo gado ma jecla iyagoo xaafad helaa xaafada ah. cuntada laga kariyo iyo cuntada maqaayada dadka aniga horta cuntada maqaayada aada u jeclahay cuntada guriga kusoo laakiin haddii dad kale sameeyaan waa maqaayadii keena lii dhaho maba mm. diidayba sharafaa leedahay sheekadii nala dheeraani <laughs> soo dhow mar kale dhegeystayaashin waxaa leenahay soo dhawaada aad iyo aad kaalmaha sugaanta ayaan ku daafuranaynaa mm-hmm. maxaana soo qabanaysaa waxaan soo qabanayaa heys ay luuqeeyaan axmed zaki iyo nasteexa indhow heystan waxaa la yidhahdaa kugu baraaray eegmada lagu bogaadshagaad la wadaagtay bilcidahe farxad lagu bogaadshagaad la wadaagtay bilcidahe kugu badhaha hadhay daymada barwaaqaystay aragtida wada wiilashayda ugusehelay egmada kugu barahay daymada barwaaqaystay arabtida wada wiilashayda ugusehelay egmada muhiimada barwaaqaystay aragtida gudaha wiila shahiida aragtida gudaha wiila shahiida egmada warwaqaystayaragtidha mudawilashayda ku buseeled mada bu-da wiilasheedaa kuu buseelay egmada qofaad u xiistay oo inaad aragtidiisaaragtida indhaha ahaa wiillo horta waxaa la dhahaa anaga wiil shacaadiya soomaaliga wiil mhm. marka jandarka lakala qaado mhm. ragii dumarka mhm. ragga kuwada yararkaa wiil dhahna mugtaa laakiin sida kale isha meesha madowda ahna wiil baa la dhahaa soo raada qaamuuska <laughs> waa sheeko kale meesha meesha madow maxaa la wiil wiil mhm. adi maa hadda baxsata maya qaamuuska soo raadi <laughs> waa baara horta taas xaqiiqo waaye <laughs> soo baar ishaa meesha yacni oo muruxda yarta anaga il madow naqaanaa ama mhm. meesha madow waxaa la dhahaa wiil soona raadi ergaas dhanka kaalmaha sugaanta aynu ku noqonaynaay mhm. waa markaygii waxaa soo qabanayaa waxaa noo soo qabanayaa hees ay ku wada luuqeeyaan mhm. ikraan caraale iyo cabdi holan waxshoodkayo israqaadkao ilfaxuuracani awini xig caajimada gargaar iga xaraftiro adagoo xasile xasile xasile xaaskeygi noqo adiga xaraftiroadagoo xasilin xasilin xaas keegin wakhtigaygii aqoon

xaaskeygi noqo haye mhm. xaashi marnaba kuma xooreeye hana xoorinina dee aan isishidan in isistaa fiican soomaa <laughs> eh, neesgaas waxaa ku luuqeynayay ikraan caraale mhm. iyo sidoo kale cabdi holland barnaamijkeena galab wanaagsan ayayna qeyb ka ahayd weliba qaybihiisii ugu horreeyay aan ku guda jirnaa barnaamijkeena aad iyo aad saaxiibada barnaamijka waxaa leenahay mar kale galab wanaagsan hadaaye waxaa tiri muugta qeybta majaajilada kaa marna mhm kilib yar uu dhegeystayaasha ka qosliyay adiga baan ku hayaa eh, sooraan alla u naxariistee mhm. ee riwaayadan jilaayo marka gabadha la jilayso gabadhiisoo kale ku jilaysaa mhm. waxa gabadha iyo isaga dhex mara

hayaaba ii warrantee reerkii iga warran ah, reerkii waa iska wanaagsanay haye guryihii baanu naallaa haye halkii qari jiqood agteedaanu naallaa qari jiqood agteeda ah. haye aabe intaan aggaa joogo waan kuu ducayn jiray hayaaba carruurtii waa iska wanaagsanay haye islaantii ooya ayay dhood qori mudayo waannu ka soo bixinna qori baa mudaya adhirindhira ah, laakiin way ladan tahay caadi bay ahay haye maasha allah aabe horta waxa weeye marka ugu horraysa war baan kuula socday hayaaba warkaaga miyaan diidi daawacayka weyaan diidi warkaan kuula socday horta marka hore waan ku warramayaaye gabadhi waa inay dhalato haye waa la koriyo haye waa inay weynaato haye waa in la guursado haye waa inay hooyo noqotaa xilna anagu naga kaa saaran yahay waan werweri jiray intii hore nin baan ku siiyey <laughs> nin baan ku siiyey <laughs> maxaa tiri aabbo anaa dayla kaa mas-uula nin baan ku siiyey aabbe <laughs> nib baan ku siiyayaa aabba ah, ah, oh, ma toban sana iga maqnayd maanta ii timi ah. ayaad i tidhi nin baan ku siiyey aabbe nin baan ku siiyo caadiya oo aade haddaa maxaan ku siiya ma oo oh, aabba waxbarashadaydiina barasha jaamacad baan dhigta aab <laughs> waa lagu waalay aabbe eh. waa lagu waalay hablaa waxbarashadooda waxba maaha inamadaa lagu qaatay iyaani waa ha la guursado nin ha yeelato ha dhasho uun besba <laughs> yaa lagu alaafo inageeaabaa soo guro alaabtaada soo guro alaabtaada wayla sugayaan allaaba maya adeeraha sugno adeer laylem maxaadwax barashaa tidhi aabba jaamacad baan intaa lix bilood baa ii hadhay warba kuu sheega ninkaagaba kaalay baro iska jaamacadisbae eh. eeg eh, kanaannu ku siinayba waa jaamacadee eh, sodogaa baro oo sodohdaa baro oo seediyaasha iyo kuwa dubaashaadana baro oo wa jaamacadan iyaguabaynakeen <laughs> aabow dhegayso aabow ah. aqoontaan baranaayey ah. indhaha inaad ka ritood asaaggay iga reebto ayaad aabba doonaysaa gacantaaga magaraa haddama inaad annaga warba kuu sheega waxba baran maysi nin baanu ku siinay inakeen maadiri aagaasun ku soo dhaqaaqo inakeen idhegaysa haddaba aabbo maxaa kaa dhegaysta aniga adeerkay baa intaa soo leekaysiiyey adeerkaa miyuu ku dhalay adeerkay baa waxbarasho igu daray ilaa uu yimaado taladay tala maaha war ma kuu sheega adeerkaa kuma dhalin kaa midaan ahayna ayaa ku odhan maayo hayaay kaasuu baad naagtiisii tahay hay hay aabbo horta adeerahan mee adeero adeero wuu imanaya warad noogu yeerbal hay hay aa kaalay kaalay ninka qudhiisaaba jaamacada <laughs> baruu dhaha iyagaaba jaamacada reerkaa sodogtii iyo wixii dhan markakoley hadda rawaayad bay jelayaan mhm. laakiin eh, nolosha kaliya intaas kuma koobna oo ina yirahdo gabdhaha mhm, waxbarashada iyo inay mhm. wax un dhalaan u joogaan ah. xilligii hore laakiin xoogaa dadka qaar sidaas aaminsanaan eh, jireen iyo wacyigelin badan oo dadka markii loo sheega badashay aad iyo aad waayahay faraxay weli waxaan bartan kaga jirnaa barnaamijkeena kala wanaagsan kaalmaha suugaanta dhankeedaan ku laabanaya waa markaygii waxaan soo qabanayaa mid ka mid a ah heesaha uu ku luuqeeya cabdirasaaq anshax heestan waxaa layidhaahdaa qofkii ugu howlanow anigu ku haleeli maayo masaare aduu u haysta waxaana filayn heshaaye nasiibkii may hagaagay markaad igsanaysa meel fog burkiyo halistaad marayso markaad igsanaysa meel fog burkiyo halistaad maray agardamadaadu mayara agardamadaadu urkiyo halistaadu marayso markaa igsanaysa meel iyo halistaadu marayso mayara hagardaax madaadu mayara adigu ha daaca aanaa ku haye hareerta ardaad xaasidka tidhaahdo yaqiinsa inaan hankaaga si fudud himilada si fudud si fudud himilada ku gaadhi adigu ayaa raysan daaca anaa ku haye hareerta haddaad xaasidka tidhaahdo yaqiinsa inaad ankaaga sifudud himilada sifudud sifudud himilada ku gaadhi halkaan ku socdaan dhaweyne adigu falki arimadayda hore u soco oo ha eegin qofka hadhay oo dambeeya igsigu waa kii ku dhaafay qofkii igu hawlano anigu ku halyeeli maayo halkaan ku socdaan dhaweyne adigu fal

dhibaatada ku gaadha khasaaro adoo u haysta mhm. waxaanad hilan fishaaye mhm. nasiibkii may hagaagay qofkii igu howlanoo anigu ku haleeli maayo ayuuleeyahay cabdirasaaq <laughs> anshax ayaa ku looqeynaya barnaamijkeena galab wanaagsan ayayna heeskaasi qayb ka aheyd haddee gabagabada barnaamijkaas lasoo gaarnay botano dhegeystayaasheena waa u mahad celinayna meel kasta ay joogaan farsamo yaqaanka iyo de barnaamijka wadnaba inagana waxaan leenahay waa mahadsannahay <laughs> waa tahay heeska gabagabada ayaan saaxiibadaaga tegayna waxaan usoo qabanayn macnihilaa hees uu ku luuqeeyo intaan ku kulmi doono barnaamijka midkiisa xiga sidaas iyo nabadgelyo meel kastoo jirka